علمنا بما جئنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر واعن يا كريم وضوء عن الدرام يا جماعة naturellement, والحديث الحسن في الترمذي وغيره عن شد عن شداد بن عوس رضي الله عنه حكيس الله كراضي هذا عن النبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه يري الكيس ninka caaqilka man daana nafsahu ninkii nafsadiisa ula xisaabtama waaye oo duleysto oo adoonsado oo qahro macnaha oo nafsadiisi ka yeelo oo adeeceyso oo hogaansan oo awaamirta rabbigeedii oo hogaansan oo adeeceysa ka yeelo kaasayki waayo alkayisu man daana nafsu macnihiisaas waayo wacamila u camal fashay limaa bacda almowt mowtka waxii bacdihiisi ahaaday u camal fashay qabrigiimano asugaa firaadkiyaa sugaa waxyaala umuur yal waaweynaa sugaayaan maxsharkii iskuaasna u camal fasha walcaajizune ninka caajiska waaye waxa waaye man adbaca nafsa waa ninkii nafsadiisii hawadeeda raacsiya waaye watamana tamaniya cala llahi ilaahay korkiisa alamaniya ila duuliyal tamaniyey waxyaala oo ila duuliyal ku tamaniyey halkayisu ninka caaqilka man daana nafsahu ninkii nafsadiisi la xisaabtamo waay wacamila u camal fasho lima bacda almowt bacdigiisi ahaaday ibnu carabi waxaas dhahay ashyaaqayan waxay ahaa jireen asa mashaayikhayna nafsadoodii ay la xisaabtami jireen waxii kuwaramaayeen ay ula xisaabtamaayeen waxii suubihaayeen ay ula xisaabtamaayeen waxa bugay ku qoraayeen warqada daftar ay ku qoraayeen markaas waa nafsa daaicul xisaabta maya wixii maalinta isku warami wixii suubiyey markaas daftarkaas isku as helihaa markii cishaa kabacdi la gaaro waa nufuustooda ulxisaabti maayeen daftarkii waxay ku qornaay dhan ay fiina waa kiina waa soo xaadirayaan wixii oo kasoo fuli qool iyo camal eh ay fiirihaayaan oo maalintaaseti qool iyo camal wixii soo qoreen ay fiirihaayaan marka mid kasta oo camalkaas iyo qoolkaas waxay qaabilhaayaan waxiis mutesk ay qaabilsihaayaan haddii masalan qoolka oo kasoo dhacay usiyo camalka hadis istigfaar muteestay way istigfaarsahaayaan toobo hadis mutees waa tooba keenaayaan shukri hadis mutees waa shukri haayaan kabacdi ay hurdaayaan saasay ahaayeen hadalkaa ibn carabia laga soo qaatay laakiin anaga hadda waxaan ku zaa-idin asdhahay baabkan oo dadkaasay suubi jireen khawaatir u darnay hool iyo ficilesay dadkaas anigana waxaan ku darnay asdhahay khawaatirta wey qalbi kusoo soo galaay oo fikreyd oo qalbigaa kusoo kusoo dhibcaay aan ku darnay asnahay marka waa waxay nafta daa kusheekey heesa naftirkeedi aan horeyni asdhahay oo ham nafsata hamyihiis marka ul xisaabtameni as dhahay saasan suusnaa as maqaam weyn waayo lakin dadka khawaatirtooda ul xisaabtamaayan wax la keeni kara maaha hoolka iyo oo saas dhan xisaabteedi loo gudagalaaya wax dhib e kan khawaatirta wa wa wa waa kasii daraya waxaa jira yani culamada qaarkooda waxay dhaheen khawaatirtooda waxay ka gaarayan ilaaliska ay ilaalihayen walow kasarat li iraadatun alaa kaadiri yawma xakamtu biridati saas dahair oolid haweyna dhehe hadii macnaha qaadirkeyga waxay adiga ahayn asku soo dhibco dadki wax oo adiga ahayn dooni doonis oo adiga ahayn asku soo dhibco maalinto ad isku soo dhibco asdhahay waxaan isku xukmihaa asdhahay inaan radaawi islaamnimada an taasas ah dadkan caqiidadoodii wax oo bikenig laakin ilaah xaggiisa laga kaalmayaaye walcaajizu ninka caajizka waxa waaye man atbaca nafsahu hawaaha watamana cala allahi alamaniya marka ama tamaniga iyo rajaha kala macna waa horta ghazali waa ka hadlay rajaha waxawaay wax asal saaran waayo tamaniga laakin asal ma saarna laahay masalan addoonka dis dadaalo daacaadka oo sira waxaan rajiyaha in ilaah iga aqbalo waxaan yar aan suubiyey oo gawood farkii aan ah iga dhacay i aan ah, ilaahay kala si cafiyo oo ilaahay daniga u uwanaajiyo kanoo kale rajaal la yirahda asbaabtii waa lahimid magtahay eh, camalkii waa lahimid rajaal la ah. laakin haddii usiga oo sugaf la galo daacadii ka tago wuxuuna suubiyo oo ilaahay awoohiisi iyo waci goodiskiisi oo midna u aawayeelin kabacdi asiraa waxaa ilaahay aan kala jiyahaa jano eh, naas inaan ka fagtaan kala jiyaha kan waay kan oo watamana al lahi amaniya laleeyahay kaas oo yani amaniyadii ilaahay kuyada duulaa oo marka umiya al dhahaataneti wax faaida hoosteeda ma aha haayaan dadka laakin waxaa iska magacan al arkaa rajo iyo xusnudan iskama lakin khata waay al dhahay dalaal waay al dhahay kan xadiidkan uu ishaaroyo kaas waay kaas caajiska waaya la dhahay oo ninka nafsiis raacy oo amaniyadiis raaciyada duulada naftiisa la iska raacay taamali maayo wa waxyaal waaweyn as raja inas ilahi agis gaaro saasiti mala rabo qala lculamaa waxay dhaheen macnaa daana nafsahu xaasaba warawo can zayd bin aslam radi allahu an rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam waxaa ku yiri anahu qaala inas iri idaa kharaja rajulu idaa akraja rajulu ganiyun atisbixiyo min cardi maalihi cardi waxaa dhaha dirham iyo dinaar waxay ahayn maalkiisa cardigeedi atiska bixiyo miata alf dirham atiska bixiyo maalkiisa xageedi macnaha adi iska bixi mi miata alf dirham adi iska bixi oo fatasadaqa bihaa sadaqa heesto waakraja rajulu fakiirun nin fakiirna asbixiyo dirhaman waaxidan hal dirham min danaweeni dir lama dirham oo osi geerkiis ashanahe lama dirhamas wataa geerkiis mooto hal dirhamas kasadaqey fakiir waayo laakin nafsadiisna waa ku dhiib ahaatay saara saaxibu dirhami lwaaxidi ki halka dirham sadaqe muxuu ahaaha afdala koo ka fadli badan min saaxibi miati alfi dirhamin koo ka fadli badan as ahaahaa qultu waxaan dhahay wayuayidhu qawluhu sala allahu alayhi wasalam ayda sabaqa dirhamun miata alfi dirhamin dirham aa ka dhakay boqol kun dirham alxadiidu akrajahu limaam cabduraxman annasaa-i fi sunani waila dalika ashartu xaytu qultu ana waxaan ku ishaari macnahaas asdhahayla in kana lilamwaali fakrun cala atharaa haddii maalka oo oo yani oo fan oo oslahaadi oo faamo yani lain kana lilamwaali fakrun cala atharaa dhulka oo lagu faan dhulka markii la joogo maalka hadii oo lagu maayo way macnaha falilfahri fahrun bisuraya mucala mucalaqun fakiirnimadana waxaas leeyahay faan oo ku kusuran furaya xidig oo laxla lihraa waayo furaya lahaa aas kusuran manaha faan oo aad u sareele loo wadaa leeyahay haddii manaha maalka faankiisa dhul kale isku ogyahay maftahay laakin fakirnimada waxawaaye faankiisi meel dheer oo waa fog yahay waxa oo sharaf weyn as kafkiisii ku mutays ahaa wain anfaka lmudri ulufan cadidatan haddou nafaqehay ninkii maalka qabi kumayaalo oo badan fa dirhamu ahlilfakri ya saaxi yasbiku ahli ninka fakiirka dirhamkii sadaqeeya a hormaraa macnihi xadiidkaas as nadmin sheekh khayr ala siyo haddana waxaas dhahay waashartu aydan ila dalika biowdaha ko kan ka waadixsan mehehe faqultu waxaan dhahay xayث kultu rawaynaa xadiثa bاlasanid xadيث oo isnaad bu sugayaan soo warini oo fi nisaai alqawmi waxaa ninka oo baalka gedgedihaayo kutub fiirihaayo waxaas ka helaa nisaa- kitaabkiisii صaxiixi oo nisaa- lahay calaa miatin min maca mihliha alfu marati lisaaxibi dunya dirham lfakri yarjicu macnihi la waayo manaha boqol kun oo dirham boqol dirham oo nin adduny saaxiba oo lahaadi waxaa karaajix naqaa ninka oo fakirka dirhamkiisa karaajix naqahaa tarkiibkiisa kasoo adag ida jaada da min dirhameyni biwaxidin kanay hadii oo kan fakirka hadii isku deeqo lama dirham xagoodi hal wa hal hal dirham ومن عرض مال ذلك في في تلك يسمح ويدل على فضل صدقة الفقير فخيرka sadaqadiisi fadligeeda waxaa kutusiyaa qawluhu tacaala waladina kuwi laa yajiduuna an haleeni laajudahum taagtoodi mayne waxi tawasoodi mayne yuqulu sala lahu ala salam afdal sadaqati waxawaa laa juhd lmugili ninka oo agar bixi dadaalkiisi waaye wixii oo dadaalkiis isku sadaqeey kaasaas fadli badan walahbaaru fi fadaa'ilihim fuqarada fadaaishoodi akhbaarteeda khaarijatun an alxasri ko oo covid ka baxsan waaye walnaktasir minha cala hada alqadar an gaabsano waama alaahaar an salafi saalix saladkii hore aasaartii laga soo wariyay dinka hadalno walaimati alcaamiliina iyo aimadii caamiliinta ahay radi allahu canhu ajmaciin hadii kuwaasati fakaarijatu can lxasri aydan iyagana in la waa ka baxsan tahay waha ana adkuru minha nubatan yasirata maxdufatan asaniid wax yar oo sanadkeedii xadfanaan intan ku sheegaa talaban iliktisaari anoo jirihay gaabsasho wahoofan min almalali ina yani laga dhifo fi liktaari badnashada aan ka cabsihaayo laga dhifo facan الضaxaak radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxaas dhahay man mara fi suuqi ninkii suuq maro farahaa afko shay an yashtahiy wax ishtahiyaayo walaa yaqdiru caleyhi asna awoodi karin suuqi waxaas damci mana awood muhaayo bees maayo fasabr waa sabri waxtasab waa ajar gurbiste kaana wuxuu ahaa khayran ko khayran lahu isiga min alfi dinaari yunfiquhaa kuluha fi sabiil illah kun dinaar oo ilaahay jidkiisi asku asku nafaqeeyo asuu khayr badnaahaa dawarkaas isku sabri wax la-aanta وعan abi sulayman الdarani رadi الlahu canhu qaala waxaa siri tanafusu fakirin fakirka neefsashadiisii duna shahwatin shahwa kasokadeeda as neefsado oo laa yaqdiru caleyha as awoodi karin oo wa ibsada as waayo afdalu waxaas ka fadli badan yahay min ciyaadati min cibaadati ganiyin alfa caamin nin gani ah as cibaadeysta kun kun sano ninkaas neefsashadiisaa ka fadli badan a sheegay waan imaam lwariciin wailmi e, wariciinta imaamkoodi waa laga wariyay wailmi wacalam zaahidiin zaahidiinta calamkoodi wasir alcaarifiina caarifiinta sirtoodi abi nasr bashir bish bin alxaris radi allahu canhu qaal alcibaadatu cibaadada min alfakiiri oo ninka fakiirka xaggiisii ahaadi ka ciqdin jawharin jawhar oo kuol oo jawhar a waaye oo ka samaysan calaa jidi xatnaa naag qorax badan lahonta uu jiro camal waa ninka fakiirka waaye oo suufiga ah eh. fakiirka mayaa suufiyadale loo wadaaya oo adduunyada kajaahideyna loo wadaa waxna haynin oo cibaada le oo shaqadooda afyahay marka ninkaas oo suufiga ah cibaadada asuubihaayo waxaa luu shabahay kuol oo johar ah eh, oo naag oo qorax badan loqonta uu jiro walcibaadatu oo min alghaniy ninka maalka qaba xaggiisi ahaadina kasajaratin khadraha geed cagaaran oo ka kabaxay calaa madbala meel khashin hub ba maxay faaida leedahay way manaa waasi xumaha mandarkeedi waqiila waxaa la dhahay tiyaab lfuqaraa darkoodi oo min asuufi lkashini oo suuf kakanka ka samaysan aw lmuraqacaat iyo waxyaalaha karkari iyo wasawaadi idaa labisahaa waxyaalaha madoog ka samaysan idaa labisahaa zuhaa dadka zaahidiinta hadii labistaan kaanad caleyhim daajatan waa ku ifeysaa korkoodi waa ku ifeysaa dharkaas waa ku ifaa yani wanaag wanaag badana kasoo daahira waidaa labasaha gayrahum hadii geyrkoodi as labistana kaanat calayhim samjatan tog foolxum ay noqohaysaa وعan iبn wahbin raximah الlahu tacaala qaala waqaca hariikunaa dhacay fi xayi malik bin dinar ninki la dhehi jiray xaafadiisii faqaala shaab shabaabulxayi waxay dhaheen dhalinyarada oo xaafadaas degan manzilu abi yaxya malik bin dinar manzilu abi yaxya malik bin dinar manzil abi yahya malik bin dinar macnaha meel kala ma aha waaye meehaasa ay umaleeyeen xariiq inaad kaii fakaraja caleyhi malik waa usoo baxay mutaziran biyaariyati yaariya haddaani haamuska waa ka arki waay adi dhar oo hoos laga qaadahay waa usoo guntan yaariyadaas yaariya lemina dhikno idinka oo fi yadihina madharatun wax iskuwe weel iskuweysi qaato oo gacantana iskuwataas soo baxay malik soo ya dharkaas oo nooceeda yaariyeeda lailaah usoo hoos oo hoos ka wato oo gacantiisna eh, weelkiisku weelka qaadaayo wahuwa yaqul usoo leeyahay naja almukifuun naja almukifuun dadka alaabtooda yar wa waa fogteenaas dhahay oo qaala amase waxaas dhahay faaza almukifuun kuwii alaabtooda yaraan waa faaizeen naxnu wa antum idinkii unanka o qaala mina wa minkum yawma alqiyaama idinkii unanka be waxaa yani waxa leewaay ma naja almukifuun mina wa minkum naxnu naxnu wa antum amase dadkayna oo oo oo alaabta yar waafaqteenaas dhahay yawma alqiyaama waafaqta dadkaas waafaqteenaas dhahay waqaala aydan waxaa sigadan yaa macshar agniyaa dadka oo agniyada jamiic cayaalkoodiyo muutuu kamadan tiiraayan la dhinta fa ina alceysha ceyshu laakhira waayaas dhahay nolosha aakhira waay noolal oo qaala fi daari alaakhiraas ahaadey noolal wa aydan waxaas dhahay haddana dirhamu lfaqiiri fakiirka dirhamkiis askaa waa ka tarmid badan taha cind allah min dinaari lganiy ninka oo ganiga ee dinaarkiis waa ka tarmid badan tahay waa ka waa laga waa loo sii laablaawa waay dirhamkaas oo fakiirka waan abi waa ka baraka badan tahay waan abidarda anahu qaala ahlu lamwaali ya'kuluuna wana'kulu asla abidarda ahlu lamwaal waa una unakan waa cunayna wayashrabuna waa cawaayan wanashrab waa cawayna wayalbasuuna waa labisaa wanalbas waa labisa walahum iga fudulun ay leeyihiin waxyaala oo dheeri ah fudulu amwaalin ay leeyihiin oo xaajadoodi oo ka dheeri ah yanduruuna ilayha waa dayaayaan wananduru ilayha macahum ikan wa ula dayeyna unakan asdaa wahum yuxaasibuna calayha walool xisaabtamaa ika wanaxnu bura'a minha anakana waa kabarinaya hay waqaala aydan ma ansafna iwan ma ansafana ikhwanulana agniya manoo garsoor inaas dhahay awan walaalahayn agniyada maxaa yael asa yuxibunana fi lah ilahay dartiis waa noo jecelyihiin wayufaariqunana fi dunya lakin addunya maki olatimaad waa naga tegaaya inaas dhahay addunyana naga doorahay nas manoo garsoorin saas wadaa kasi waanahu sayati yawma yasurhum maalintii id waxaa imaa doonaa asdhahay yawm yasurhum maalin oo ika farax gelihaayo an yakunuu bimanzilatina si ununka camal anahay inay naqdaan farax gelihaayo maalintaasa imaa doonaa walaa yasuruna oo ununkana na farax geliheynin maalintaas an nakuna inaan ahaana bimanzilatihim igsi ayiin wafi hada lmacna qultu walaa kitun walaa a walaa walaa khatu takbid ahlu dunyaa weligaadi ahlu dunya ama jersane ajeclaysan fainahum gadaa yakbidunaka wakum jersaay yaxzunuuna waa tiiraayaan fainahum iyag gadan yakbidunaka beri ywma alqiyaama waa kuma jersaayaan yaxzanuuna iyagoo tiiraayaan watafrahu adoo farxeysi famaa daka kaagaas ma ahaane ilaa fitnatun ayu fitnatin fitnaki uu kaamilsan waaye fitna ma wax kale ma aha bihaanata ahaa an اlxaqi tasfaxu ya natakad nano ya natakad aha suurat aha ku dhawaaqdi waay an ilxaqi tasfaxu iyadoo tufsixu iyadoo xaqa caddeeheyso ay ay ku dhawaaqdiyaas dhahay maxaa waaye ani qawlahu tacaala an wadaa asdhaa fi suurati daha walaa tamudana caynaka ilama matacnaa bihi waxaana ishaadi a u taagin waxiin ku raaxeyni aswaaja minhum zahrat alxayaati dunya adunyada dirdirkeedi linaftinahumfihi inaan anu raaxeyni inaan ku fidneyno warisqu rabbika rabbigaa risqigiisa khayrun khayr badan wa abqa baaqi aasha badan وan abi darda waxaa laga wari radi allahu canhu aydan luu naqiyey anahu kaana yawma maalintoo jaalisan waa fadhiyey faatatu waxaa u timid imraatu naag faqaalat waxay tidhi atajlisu bayn haaulaai kuwa mawla fadhiisahey wawallahi aan ku dhaartay ma fi lbeyti simba naagtiisa u timid no kuwa mawla fadhiisahey ay tiri wawallahi aan ku dhaartee ay tiri ma fi lbeyti hanatun shay ma ahaanin waayo walaa sufatun wax oo min daqiiq shay oo daqiiq ma ahaanin walaa sufatun min madin halkoo mar oo gacanta kusoo qaado oo daqiiqne oo xaniin ama waxyaalahaas ma ahaanin ay tiri faqaala waxaa dhaa ya haadihi tanay tanaydow tan naagtas wadaa ya haadihi ina bayna aydinaa hortadaay caqabatana ahaaday jabal oo ka-uudan oo korideedi dhib dhib ah laa yanju bihaa maka maka fokohaayo ilaa kulu mukifin koo kasto oo oo oo adduunka oo wixiisa dhanka fureed oo yar macnaha alaabtiis maalkiis yar farajacat way noqotay wahiy raadiyatun iyadoo raadi ahay noqotay wacan bacdi shuyuuk waxaa laga wariya alakaabir anahu jaahu insaanuna uhimi faqaala waxaas dhahay udcu llaha lii ilaahay itu faqad adarani lciyaal ciyaalkiyaay dhiween faqaala lahu sheekh sheekhi oo weyna kaabirka kamid ahay waxaas iri radia allahu canhu idaa qaala laka ciyaaluka haddii ku dhahaan cayaalkaadi maa cindana daqiiqun wax waxoon oo dakiiq e mahaayn oo eh, xaniin waxyaalahaas walaa kubsun wax la shiibi oo oo xaniin ahaado musika ahaado mahaysano walaa kubsun eh, oo muufo amase gibis waxaasne mahaysano fadcu llaha ilaahay noo tuub haday ku dhahaan fa ina ducaa'aka ducadaadii arja waala koloola jab badanyaa min ducaai laka fi tilka saaca ani an ku duceeyo saacadaas oo aad laaqbalo loo rajab badan yahay waa asdahay saasayt waaye wacan bacdihim ayda anahu qaala lahu awlaaduhu ah, bacd dadka qaarkood waxaa laga wariyay bacd shuyuuk awlaadiisa u dhaheen maa cindanaa casha casha ma haysano faqaala waxaa su dhahay naxnu ahwanu cala allahi ilaahay xaggiisi eh, inaas eh, waa uu sahlanahay waay inaas nagaajeeyo inaas nagaajeeyo أهون على الله من أن يجوعنا إنما يجوع أحبابه كسر نحن أهون على الله من أن يجوعنا ناس إليها يعني و, و يعني أهون وهو يعني شيء وهينة وفضات عملوا يعني وحخراء عملوا يعني إلهي كيف كيسوا ina sna sn sn sno sna gaajeeyo waa ka hoos yani waa ka xakirana ama min an yujawicana inaasna gaajeeyo inamaa yujawicu axbaabahu macnaha waxa waaye ilahay xaggiisi anaga inaasna gaajeeyo waa ka hooseyna wayno macna ku jiraa firi maxaa waaye hadalka iskusoo lifaaka firi inamaa yujawicu axbaabahu aska unug waaba gaajaysanaayo weli maka istaahilna waa inaas gaajeeyo ilahay gaajada wax weyn waayo unaftigeeda dadka asjacliyahays ilahay gaajeeya kasaan o qaal awliyaa waa asgaajeeya astahay hadal weyn waay macnaheed wakana bacduhum an yaqul waxay dhahi jireen aqbala fakr hadii uhimaad marxaban bishicaari saalixiin calaamadi saalixiinta lagu kasaay ay dhahayen wacan alimaam axmed bin xambal waxaa laga wariyay isagana radi allahu canhu anahu su'ila can isticaadati nabiy nabiga aska magan gelya weedisi min alfakri sala الlahu alayه wasalam ala weedi وaqad akbara bima fihi min ahawaab maca dalika waana sheegay waxi hawaab oo fakriga kusugan yahay faqala waxaas ku jawaabay sayd imaam axmed inama macnaahu fakru qalbiya loo wadaa ka aska ogbles qalbiga fakir nasba waaye laa fakru lyadi ma aha kama ana alganiya ala alghina hina lqalbi sis u yahay hinaha qalbiga deekdiis as yahay laa hina lyadi gacanta ay deekda ay as ahayn وعn الاستاذ abilqasim الjunayd waxaa laga wari radi allahu canhu anahu jaahu insanuna uhimid بخamsa mia dirhamas uhimid وawadacahaa benida hortiisas dhigi وaqala waxaas dhahay tufariquha calى haulaa اljamaca waa sisiisa dadka si ulijoa agtiisa umaleya aad aad ad wadaajiyeysa faqaala alaka kayra wax kala ma qabtaa siyaasoo dhaa shanta boqol keeni wax kale oo shantaan ahayn ma qabtaa qaala nacam li dananiir kasira inayaal badan aan ah, khawaasta oo kale qaala atuxibu ziyaadatan calayha in wax lagu daro jacashahay qaala nacam qaala shuleys waxaas dhahay hudaa qaala fa anta axwaju ilayha mina adaabna oo baaha badan aas qaado waa ziyaada ah, ad weydiis walam yaqbala maka maka qabloonin waanshada bacdu alakhyaar waxay inshaadeen lakasrat min jariishi lkhubsi tajbacuni والشربة من قراح الماء ترويني وخرخة من خشي صوب تسترني حيا وإن مت تكفيني لتكفيني لتكفيني لكثرة من جولكو موف أما جولكو جريس أو من جريس من جريس الخبز قبل أو جريس جريش الخبز جريش الخبز وعطاه kan oo oo macala bunshakiisi lusubiya ah, laano jila zaahid as ahen oo macala bunshakiisi lusubiyi jarishkaas waaye gobolkaas oo muufo oo saas ah oo naacim ahen oo aad oo waxeeda laga bixinin yani bunshadeedi cuncuno as dhahay tashfacuni way darjeesa as dhahay min karaaca lmaayina as iyo oo saafici halkooman ana kabado acawo asdhayn tarwini way turwini way xukuni sa asdhay wakarkatun asdhay gobolkoo good min kashini thoob oo marada adag ka kanka ya tasturni way asture sa asdhay hayan xaal aan nahay markii noolahay wain midtu hadin dhignana takfini waxay u filan tahay asdhay litakfini kafini deyda oo likarfinaayo gobolkaas mar way u filan yahay asdhaayo hadii noola idan wadahaa dindintan idaa liukafina dahay walibacdihim waxay dhaheen hadaftu fudulu nafsi nafsiga waxyaalaha dheeri dheeriga oo xaajadeeda eh, oo kazaaidka eh ya waa xadfiyaas dhahay hataa radadtuhaa waxaan uceliyaas dhahay ilaa duna ma yurdi bihi lmutacafif o ninki isdhowraayo maa yardaa bihi mutacafif isku raadi naqahaayo wax ka hooseeyaan uceliyaas dhahay waxyaalahaas dhan nafsada waa kasoo celiyaas nafsadii waxaa u naqdiaas dhahay wax ninka oo shirka isku dhoorsahaayo oo isku raali naqahayo wax ka hooseeyo aan soo celihiyaas dhahay waxyaala ziyaadada waa ka joojiyaas waa ka xagsi waama la hmm. waamaltu waxaan yada duuliyaas dhahay an aj an ajdiya inaan socdo kafiifan ilaa ila lculaa aan ordo maraatibta ka koreeyo anoo kafiifa inaan ordo aan yada duuliyaas dhahay fain rumtumu an talxaquu bi hadii rabtiin inaa ani isoo gaaratiin maqaamki isoo gaartiin rabtiin askafifo addunyada culayskeeda iska dejiya isfududeeya addunyada tacabkeeda oo ziyaadada iska dhaafa asahay laabtadilana nafsa nafta naf nafsadayda waa xaqira asahay hataa asuunuhaa nafsadayda waa ihaanaysaa waa xaqira asahay amase waa adeegsahaa iska dheh waa laabtadi nafsana nafsadayda yani waa isticmaala khidmo xataa asunha ilaa an ka dhowro wagayriya fi kaydi min aduli yarsufu eyrkeyne so so ahayo so xexiran so ahaayo taataas ahaayo xamaltu jiba iba jibaal alxubi xubiga jibaalkiisi aan xumbaalsaday fawqi korkeed aan kuxumbaalsaday wa inii aniga as lacaajizu waa ka caajiza as dhahay an xamil khamiis cambuurkeyga oo marka ah, khamiiskeyga inaan xumbaarso waa ka anoo kacaajizaayo oon ka daciif noqohaayo waa dacuuf oon ka daciif noqohaayo an xubiga jiba oo jibaalada camal culeyskeeda aan xumbaarso waa awoodi karaa asdahay xubiga inaan an shaatigeyna way cuslaya asdahay hadal oo aad weyn waaye oo ninkaas oo kasoo fuliyo yaab leh waraw waruwiya ana tiraaz almucalim eh, ana tiraaz almucalim طيب الثناء جميل الشيم هاي الطراز المعلم طيب الثناء هاي جميل الشيم او خلاص في فعنات لا اوصاف واينو ان كان الاوضاع سيدي ابراهيم بن ادم على وري رضي الله تعالى عنه اتاه رجلنا وهمت بعشرة آلاف درهم مسؤول همت فأبا ودينا يخبر ناس أخبره وقالوا أصلا تريد ما ما عرفتها أن تمحو اسمي هنا مقعي كتتت من ديوان الفقراء fuqarada diiwaankooda bicashrati aalaaf dirham madaxeeda diiwaan lfuqaraa awliyada waa wada suufiyada diiwaankooda ay kutirta laa afcalu dalika marka ma suubi hay saasas dhahay saab suufiba marki barkash imid al dhahay eh, soo diidayo hawartaa lagu soo dalbaday al dhahay hawar eh, eh, gaasi beledka ninkaas adas madaha arkaas waa utag simanjaan akeedas joogta no soo مرجان كذا شفت الموضوع تقوله جبار الصوص تعبانة تعال بركة سعيد بركة والله يعني ما بس بس بس صوتي عادي وراعي وحياتي وطن وحدي واي كوا ناس قالوا نظرة هذا لهم وين راس يعني ربنا سبحانه رواء وحفظنا السياسية هاي بسوحات وحسبان ذهب قال وين الذهب وحسبان واكدين dirham danaaniir badana oo kiis ku jiraan waaa weelyaal waxa lu siiyey waxaa sahay weelyaal waxaa lu siiyey dahab qalin e dus qalin e biyaa lusiiy waxaasa hadii waaa kan dhoobale alshuwas caadaga lesuba waxaa kasoo qaati aldahay kursiya wayaala kursiga oo saaji kasoo qaati marka saas zaahid ay u ahaayeen marka maqaamka malagu soo gaarin addunyada aada isku ilaaliyaa la rabaa walilaahi daru ninkii dhahay maxaa ka yaabadii waayaawe xaytu qaala walastu bimayaalin ko iisha ma ahaani ilaa jaanibi lghinaa maalqabnimada dhinaceedi idaa kaanat alcalyaa hadii fi jaanib lfakri hadday tahay martabada waaweyn oo kore la gaaro dhinaca fakirnimada soo xigta as dhahay ani jaanib lghinaa ma u ilahayas dhahay وعن الإمام الجليل السيد الحفيل ahaay sayidki oo xafilka ahay xafil oo almubalik fima akada fihi waxaan ahayn waa kawaay qaamuuska alxafil ahaay oo kuxeel dheeraay waxis guda galo cabdullah bin mubarak radi allahu canhu anahu su'ila waxaa la weydiiyey man innaas dadki awaay faqala waxaa alculamaa waay qiila waxaa la dhaha faman ilmuluku boqoradi awaay qaal asuhaad dadka adduunka zaaid قيل فمن استفل dad hooseeya qaal اladي yakulu bdiini diintiiskii wax ku cunaayo waay yakulu bdiini diintiis wax ku cunaayo kaaseti waaye yani diintiis addunyada iska dooraa waay no وan ibrahim bin adham radi allahu canhu waxaa laga wariya anhu qaala طalba abnaa dunya addunyada asxaabteedi waxay dalbeen alraaxa fi dunya dadka addunyada jecel waaye oo madax ka kafuusho waraaxa inay dalbeenaad tahay inay kuraaxaystaan adduunyada fa akhtau waa gafeen walow calimuu ogaa lahaayeen ana almulka boqornimada maa naxnu fiihi waxay aniga aan kusuganahay hadii kuwaas oo adduunyada raaceen ay ogaa ogaalahaayeen waxay una kusuganahay oo boqornimada ay tahay mulkiga as yahay maqataluna caleyh bisefseef ay noola dagaalami lahaayeen ma oga laakin saas adduunyada kumaman hadii ogaa lahaayeen waxaan kujirna inay boqornimada tahay waxaana waa bedn waa jiray maaladat lcayn ilaa subat lfuqaraa hum asalaafin wsaadaat walumara wacan hi nun lmisriy waxaa lag wariyay radia allahu canhu xaggiisa ala ka raadi ahaadee qaala azuhaadu dadka zaahidiinta muluk laakhira waaye aakhirada maxaani dhigan mulk maani dhigan aakhara mulkigeedi waaye fuqaradeedi waaye wahum fuqaraa lcaarifiina billahi dadka caarifiinta oo bilahi laeh fuqaradoodi waaye وعن الشيخ الكبير الزهاد ملك الآخرة dadka oo aakarada iyagaa boqor eh camal waay macnaha وعن الشيخ الكبير أبي مدين الشهير رضي الله عنه قال الملك ملكان لما ملكي waaye ملك البلاد بلاد lahانto وملوك قلوب العباad lahانto lamadaas waaye والملك بqرda على الحقيقة هم الزهاad waaye hadalkaana kasto aad waadعsan hadalkaas yani inaa wax cibaarada oo طبيعية واحد تكي هذا الكلام ملوكت حقيقة بس زهاد كواي معنيه أو أد أو معناهاس أو دينونك وهي أو الشكل لكن شيء كناك واضح لكن وقال جماعة من العلماء وحيث منهم الإمام الشافعي كمثل رضي الله عنه إذا أوصى إنسان بمال يدسك دبدان من عاقل الناس dadka ninka uu caqli badan ala siiya si uu dabdaan musurifa ila zuhaadi fi dunya dadka adduunyada ku zaahid badan ala alo ila maalkaas ala siiya maxaa ika caaqilo naas eh وqal الشeikh الكبير الcاarف بالlah الkبيr hada ki addunya oo dhorsaaya dadka dadka waay arkaa in dadka us dabaalayahay وqala الشeikh الكبير الcاarف بالlah الkبيr abu cabdالlah الqrshi qrshi رadi الlahu canhu min fawaaid الفkri وahamaraatihi fawaaida fakriga as leeyahay iyo muraha as leeyahay waxaa kamid ah wujud alm الjuuc juuca laxawgiisi aa kamid eh helitaankiis jiritaankiis taasi fawaaideeda kaas waa lcaryi iyo taawnaanti waaye wataladfu bima in inuu macaansado waaye fawaaidiistaas waaye oo cari manaa minisqaawi manaa dharka isku isku yaraada waaye dhar dhar oo deeqin lugaha iskuraalisheli karaa waxyaalahaas waaye fawaaid lfakri waaya la kuwaas la helo waaye oo haddana oo la os macaansira af af hel isku macaansiraas gaara waziyaadatu minhuma oo oh, ziyaadka haatan calamkaas walmunaafas fima lu daktamo kuwaas waay faa'ideeda kaas waay oo la ziyaadsado cariga iyo juuca alamkeeda iyo in lu daktamo oh, ika waanshaduu fi dalik waa ku inshaade qaalu waxay dhaheen kada lciidu dari waa ciidi maada anta laabisuhu ad maxaa labisaysa faqultu waxaan dhahay as dhahay nina saas eh, nina kahadlo waxaa li dhahay as dhahay dari ciid waa maxaa labisanaysaa waxaas dhahay khilcatu saakin koo waraabiyo khilcadiis alabisaa as oo xubuhu oo jurica oo oo la kabaday jaceylkiis oo ani kabadi leska wadaa fakrun waayaas dhahay khalcada sheegaya maxaa waay fakri iyo sabr humaa toobaay lamadeyda maro waxa waayaas dhahay fakri iyo sabr waayaas dhahay taxtahumaa qalbun hoostoodin waxaa ahaadi lamadaas maro fakiirnimada iyo sawarka aan ka wado qalbiga ahaade oo yaraa ilfahu dadkiis weheshahaay oo makasti dadkii usiga oo sjeclaay oo sweheshahaay as arkaayo as arkaayo alacyaada alacyaada ciid yaalka iyo waljumca jumca yaalka yaraa as arkaa qalbigaasoo yaraa as arkaayo ilfahu dadkiis ciid yaalka iyo jumca yaalka as arkaayo ahra almalabisi horta mian idinka waaqabqabtin khalaca ananishaya mian waxaa isku darni kutuki lamaad iyo waxaa isku darni inta intaas calaame anwa calaamiya ahra almalabis waxa uu istaa uu mutmaysisha badan malabista an talqa alxabiba bihi inaa sababkaas soo sheegay aduu la kulmid xabiibka adoo sabraayo fakir yومa التaزawr maalinta lasoo ziyaaraayo fi hوb اladi khalaca oo hoobkii oo adi usi ku tawi inaad kusoo ziyaaratid maalinta ziyaara yوم القiyaamada le waa ino manaha adoo fakir sawar ku dhimatid ood oo xabiibkaada oo ilaahay ah ood ula kulantid adahru limatamon zamanka dhan aniga tiraayad siyahayaad dhahay in kibtu ya amali id ifta hadid iga id maqnaatid yaa amali ki an yada duulayo damanka dhan ano tacsii fadhiyaan anhayaasdahay hadid iga maqnaatid walciidu ciidna waxaa i ahaasdahay maa kunta lii mar'an mustamican inti adiga ko ku arkaayaa tahay on ku maqlaayaa tahay kaasaa ciid i ahaastahay wacan khudb akhwaan ikhwaan waxaa laga wariyay kabiir shan abi yazid albastami radi allahu canhu waaa anahu qaala waxaasnaa ina lilahi cibaadana usugnaaday adooman low xajabahum diska xijaabi lahay fi ljanati janada an ru'yatihi aragtigiisa diska xijaabi lahay lastakaasuu min aljanati jana ay kamagangelya weydisaahay xaggeedi kamaa sidii yastagiisu ahlunaar ahlunaar ayuu magangelya weydisaahay min annaar marki naarta la geliyo anoo lasoo gargaaro magangelya weydisaahay ikana dad saas aha jira eh, dadka farka weyn o kala dhahaya alo naarta naarta ilaahnamanji ay dhahaya marka dadna waxaa jira hadi ilaahay ru'yadiis ay kacilaan janada markay ku jiraan ilaahay ay arki waayeen janada naftirkeeday kamagan galaan ilah janada eh, aan kamagan galin xageedi ay leehayaan ala sheekada waa dheeran allahu aclam